رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن إلى يوم الدين باب الحلم والأناة والرفق waxaan gelaynaa baab lagu magacaabo xilmiga waa dulqaadka cinaadka waa deganaanta rifqigana waa naxariista intaa waxyaabood ayaa laysaga baahan yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waalkaadimiina alghayd caradooda ayay caburiyaan waalcaafiina can innaasi dadkana way iska saamaxaan wallaahu ilaahayna yuxibu almuxsiniina muxsiniinta waa jecel yahay waqaala tacaala khud ilcafw sida cafintaa qaado dheeraadka qaadoo qofkii ku dulmiyo iska cafi wa'mur bilcurfi curfiga iyo wanaaggana dadka amar wa acriq kana sii jeeso can iljaahiliina jaahiliinta wa qaala walaa tastawi ma sinna oo ma eka alxasanatu xasanada iyo wanaagga wala sayi'atu iyo xumaantaba xasanadana ma sinoo way kala badan tahay sayi-adana ma sinoo way kala badan tahay ama xasanada iyo sayi-ada isku mid ma aheen idfac ku reeb bilatii tii hiya ayadu axsanu wanaagga badnayd oo cafinta ah faida aladii kii baynaka adi baynkaaga iyo wa baynahu asaga baynkiisa cadaawatun cadaawanimadu ay ahaatay kaannahu waliyun waaba sidii weli xamiimun oo kuu dhow oo kuu dheer jilca waaye wamaa yulaqaahaa mana lala kulmiyo arrintaa ila aladiina sabaruu kuwii sabray maahane wamaa yulaqaahaa sabarkana lalama kulmiyo ilaa duun mid dheef iyo nasiib u saaxiib ah maahane dheef u saaxiib ah cadiimin ee markaa weyn wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi walaman sabara qofkii sabra wakafara iska dhaafoo dadka iska cafiya inna daalika arrintaa la min casmi lumuuri umuurta midda la doorto oo la goosto waaye can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi la ashajja cabdilqays daqare ashaj waa qofka dakhran baa loola jeedaa oo cabdilqays cabdilqayskii daqranaa wuxuu ku yidhi inna fiika waxaa kugu sugan oo dhexdaada ahaaday khaslatayni laba waxyaabood laba waxyaabood ayaa markaa kuugu sugan buu yidhi labadaasoo yuxib labadaasoo yuxibuhuma allaahu ilaahay uu jecel yahay laba waxyaabood oo ilaahay uu jecel yahay ayaa markaa kuugu sugan laba waxyaabood oo ilaahay jecel yahay ta koowaad alxilmu waa dulqaadka waalanaatu iyo deganaantada anaadka waa degdeg la-aantaa markaa loola jeedaa labadaa qislo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay adigana waad ku sifaysan tahay xadiidku wuxuu ku yimid baa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa cabdilqayskani iyo dad uu la socdo waxay damceen inay nebiga u yimaadaan meeshay deganaayeen bay ka soo baxeen fardahoodiibay soo qaateen iyo gaadiidkoodii mar allaala markay magaalada madiina soo galeen nin kasta owrkiisii buu sii daayey waa la kala cararay oo qof kasta inuu nebigu la kulmo ayuu u degdegay laakiin ninkani wuxuu sameeyey ratigii siduu dabray cooskii waxbuu u raadiyey waa uu u dhigay shandaduu wata dhar fiicfiican oo ugu jiruu la soo baxay waa isna nadiifiyey asagoo tartiib u socda oo degan ayuu nebigu u tegey markaasuu rasuulku ku yidhi laba khasladood iyo laba waxyaaboodoo ilaahay uu jecel yahay baa kugu sugan waa dulqaadka iyo degganaanta buu yidhi rasuulka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey markaasuu rasuulkii ilaahayow ma wax ani aan iskasa sameeyeyba mase waa wuxuu ilaahay igu jabbaleeyuu igu qalqay waa wuxuu ilaahay ku siiyuu kugu qalqay baa la yidhi ilaahay baa mahad iskale buu yidhi igu khalqay iguna jabal shay asaga uu markaa jecel yahay wa can caishata radia allaahu canha qaala qaalad waxay tiri qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay rafiiqun waa alla rafiiqahoo rifqi ah yuxibu rifqa rifqigana wuu jecel yahay fi lmri kullihi amarka dhammaantiis wax kasta in la rifqiyo la fududeeyo la khafiifiyo raxmad loo isticmaalo ilaahay wuu jecel yahay subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa canhaa ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay rafiiqun waa alla rafiiqa waa alla rafiiq ah yuxibu rifqa rifqigana wuu jecel yahay alla waa alla dhimrin iyo naxariis badan naxariista iyo rifqigana wuu jecel yahay wayucqi wuxuu ku bixiyaa cala rifqi naxariista iyo deganaaio rifqiga maa laa yucta wuxuusan ku bixinin cala alcunfi ad adayga cunfiga iyo ad adayga iyo naxariis darada wuxuusan ku bixinin yuu ku bixiyaa rifqiga iyo wamaa laa yucta yucti wuxuusan ku bixinin calaa maa siwaaha wixii kasoo soo harayba rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina arifqa rifqiga waa nidacsanaanta iyo naxariista laa yakuunu fii shayin shay ma dhex ahaado ilaa zaanahu wuu qurxiyaa wuu qurxinayaa shaygii naxariis dhex ah walaa yunsacu lagama siiba min shayin shay xaggii ilaa shaana wuu xumaynayaa haddii wax laga siibana wixii uu xumaynayaa naxariis darradu wuxuu way xumaysaa naxariistuna wuxuu way wanaajisaa rawaahu muslim wa can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi baala acraabiyun nin heer ku kaadiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaama annaasu dadkii waa u istaagay ilayhi xaggiisa liyaqacuu fiihi say ugu dhacaan say u canaantaan oo ninkan masaajidka ku kaadiyey ay u garaacaan faqaala alnabiy nebigu wuxuu yidhi dacuuhu ka taga dhaafa wa ariiquu ku shuba uun calaa bawlihi kaadidiisa sajlan wadaan oo min maa'in biyo ah aw danuuban min maa waa isku macna wadaan biyo ah ku shuba fa inamaa bucidtum waxaa laydiin soo bixiyey muyasiriina inaad dadka diinka u fududaysaan walam tabcahuu laydinma soo saarin oo laydinma soo bixinin mucasiriina inaad dadka diinka ku cuslaysaan war waxaan uu qalday saxa tartiibna u wacdiya garaaca iyo dilkana ka dhaafa rawaahu lbukhaariyi assajlu bifatxi siini muhmala siin la dhibcatiray oo la kordhigaa la akhriyaa wa iskaani jiin iyo jiin la reebay wahiya addalwu lmumtali'atu waa wadaanta ka buuxda maa-un wakadalika danuubu wadaantuna waa lamid danuub iyo sidle waa wadaanta wa can anas radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu ha kala firdhinina dadka muttafaqun calayhi war dadka diinka u fududeeyo ha u cuslaynina war dadka u bishaareeyo janno inay leeyihiinoo ilaah naxariistiisa ay waasic tahay oo alla dembi dhaaf badan yahay ugu bishaareeya wabashiiruu walaa tunafiruu ha kala farxinina dadkoo ha kala cayrinina muttafaqun calayhi waxaan jiri bni cabdillaahi qaala samictu rasuul allahi baan maqlay yaquuman yuxram man yuxram rifqa qofkii naxariista laga xaaraantinimeeyo laga xarimay yuxrimu alkhayra kullahu khayr dhammaantii baa laga xarimay khayr oo dhan ayaa laga xarimay rawaahu muslim wa can abi hurayra ana rajulan ninbaa qaala lilnabiy nebigu wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaaran qaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa taqdab ha caroona faradada wuxuu ku soo celceliyey miraaran dhowr jeer qaala laa taqdab ha caroonin buu rasuulkuna yidhi rawaahu albukhaariyu ha caroonin buu janno ku galay ha caroon macnaheeda lagama wada caro dhan yay ku qaban qofka bini aadamka wuu caroon karaa qofka muslimka ama kaafir ha ahaada bini aadam dhammaantii xanaaq wuu qaban karaa laakiin waxaa loola jeedaa haddaad xanaaqdo horta ciyow ha xanaaqi haddaad xanaaqdana degdeg ugu soo laabo xanaaqa waxa uu ku faraya ha samaynin waayo xanaaqa mararka gobolka mid ah ayaa wuxuu ku farayaa wax xun inaad samayso diinta aad cayso dadaa markay xanaaqaan gacantooda waxa ku jira kuugu dhufta taasaa markaa la diidayaa marka waxaa la leeyahay ha caroonin macnaheedu waa sida wa can abi yacla shadaad bin aws radia allaahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa qaala inuu nebigu yidhi ina allaaha ilaahay kataba waa uu qoray alixsaana ixsaan iyo wanaag ayuu ku qoray calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii faidaa qataltum mar allaala marka aad dilaysaan fa faaxsinu lqitlata dilka wanaajiya dilka wanaajiya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam dilkaaga dilka wanaajiya markaad wax dilaysaan macnaha waxaa watacaala ilaahay subxaana wa tacaala kataba waa uu qoray alixsaana ixsaankii iyo wanaaggii buu ku qoray calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii faidaa qataltum marka aad dilaysaan fa axsinu alqitlata dilka wanaajiya hay-ada iyo xaaladda wax loo dilaya hagaajiya wa idaa dabaxtum mar allaala marka aad gowracaysaan waxaa jir macnaha mar allaala markaad gowracaysaan fa faaxsinuu wanaajiye addibxata gowraca macnaha markii aad wax qalaysaana hay-ada gowrac gowraca hagaajiya neefkii in dhulka lagu jiido in mididii lagu xumeeyo kiin shafratahu mididiisa axadkiin shafradiisii mididiisa ha afaysto walyurix hana u raaxeeyo dabiixatahu waxa uu gowracayo biyo ha siiyo qiblada ha qaabiliyo bismi illaahi ha dhaho rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can caashata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi maa khuyira lama khiyaar gelinin rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ma la khiyaar gelinin nebiga bayna amrayn laba amar baynkooda ilaa haddii la khiyaar geliyana akhada wuxuu qaadan jiray aysarahumaa kii fudud labadooda kii fudud ayuu qaadan jiray maa lam yaqun iiman hadduusan dembi ahayn kaa fudud hadduusan dembi ahayn wuu dooran jiray iiman hadduu dembi yahayna kaana abcad annaasi dadka midka ugu fogaashaha badan buu ahaa minhu xaggiisa waxaasi uu la khiyaar geliyey oo ka yar uu doortay hadduu dembi ahayn hadduu lacalla dembi noqdo dadka asagaa uga fogaan jiro wuu ka carari jiray kaana abcada annaasi minhu wamantaqama ma aargudan oo ma aarsan rasuulkii ilaahay linafsihi nafsadiisa fii shayin shay la gaarsiiyey qadun weli ilaa an tuntahaka in lagu xadgudba maahane xurmatullaahi ilaahay xurmadiisa diinta alla in lagu xadgudbo maahane oo fayantaqima uu u aargudo lilaahi ilaahay dartii tacaalaa sarreeye muttafaqun calayh wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi alaa ukhbirukum yaxla naari qofka naarta laga xaaraantinimeeyey qof aan naar gelaynin ow amase biman taxrumu calayhi annaar qofka ay dushiisa xaaraam ka tahay naarta taxrum waxaa laga xaaraantinimeeyey naarta calaa kulli qariibin mid kasta oo dhow hayinin jilicsan layinin layin ah sahlin oo sahlid badan qof kastoo qariib ahoo muslimiinta u dhow hayin ahoo fudud layin ahoo jilicsan sahlin ahoo sahlid badan rawaahu qidmigii wa qaala xadiidun xasan وقال xadiidun xasan baabu alcafi walicraab can iljaahiliin cafintiibay baab u tahay iyo jaahiliintoo laga jeesta qaala allahu tacaala khudi alcafwa sida dheeraadkii cafinta qaado waamur bilcurfi wanaagga dadka amar wa acrid can iljaahil waqaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi fasfaxi safxa aljamiil iska dhaafdhaafid fiican wa qaala tacaala waliyacfuu ha cafiyaano waliyasfaxuu ha ka jeestaano ha iska daayaano alaa tuxibbuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum inuu ilaahay idiin dhaafo wa qaala tacaala waalcaafiina cani innaasi waa kuwa dadka iska cafiya wallaahu ilaahayna yuxibu almuxsiniin muxsiniinta wuu jecel yahay wa tacaala waalcaafiina cani innaas dadkay iska saamaxaan wallaahu yuxibu almuxsiniin ilaahay muxsiniinta wuu jecel yahay wa qaala tacaala walaman sabara qofkii sabra wagafara iska dhaafa dhibka iyo waxyaabaha la gaarsiiyo ina dalika la min casmi alumuur taasaa ah buu yidhi ilaahay umuurta midda la doorto miyo oo la go-aansadee la doorto taasaa macnaha ah xafinta iyo dhaafidda umuurta la doorto ah wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo arooray kahiiratun macluuma aad bay u badan yihiin waana la yaqaanaa wa can caaishata radia allaahu canha annahaa caaisha qaalad waxay ku tiri lilnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam hal ataama soo martay calayka korkaaga yowmun maalin kaana ahaa ashadda mid kaaga daran min yowmi uxudin maalintii uxud maalintii uxud maalinkaaga daran ma soo martay qaala wuxuu yidhi laqad laqiitu waan la kulmay min qowmiki qoomkaaga waa qurayshe wa kaana ashaddu maa kii ugu darnaa oo laqiitu minhum aan kala kulmay xaggooda ee dhibka ahna waa yowma alcaqabati maalintii caqaba id wakhti caradtu aan u bandhigay nafsii nafsadayda waa markuu daa'if aadahayay iyaalay ibni cabdi kulaalin ninka lagu magacaabo falam yujibnii igama ajiibin oo igama oggolaanin ilaa maa aradtu wixii aan doonahayay oo ah inuu islaamnimada qaato diintana uu gacan siiyo fantalaqtu waan soo tegay wa ana mahmuumun anigoo murugaysan calaa wajhii wejigayga iyo hortaydaan ku soo socday falam astafic ma aan soo miirsoonin oo ma soo miiraabinoo miirku iguma soo noqonin ilaa wa ana biqarni tacaalib anigoo qarni tacallum meesha la dhaho jooga maahan farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday fa idaa ana waaba anigoo bisaxaabatin daruur qad adalladnii i harisay daruur baa i harisay oo markaa i dabooshay fa nadartu waan eegay fa idaa fiihaa jibriil malakul jibriil baaba ku jira calayhi assalaam fanaadaanii waa ii dhawaaqay malakul jibriil oo waa ii naadi ii yidhi ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye qad samica wuu maqlay qowla qawmika qoomkaaga hadalkooda laka adi ay kuu dhaheen iyo wamaa radduu calayka waxay kugu soo jawaabeen calayka dushaada waqad bacafa wuu soo diray ilaahayna ilayka xaggaaga malakaaljibaadi marag malagii buuraha laguu soo diray lita'murahu saad u farta bimaa shi'ta fiihim wixii aad ka doonto ayaga in lagu sameeyo fanaadaanii waxaa haddana ii naadiyey malakuuljibaali malagii buuraha ii dhawaaqay fasallama calaya korkayga ayuu salaamay uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamadow ina allaha ilaahay qad samica qowla qawmika laka ilaahay wuu maqlay qowlka qoonkaaga ay kuu dhaheen wa ana aniguna malakuljibaali malagii buuraha ayaan ahay waqad bacafanii rabbigayba isoo diray ilayka xaggaaga ii soo diray lita'muranii inaad i amarto biamrika amarkaaga wax allaalla waxaad doonto yaan ku soconayaa i amar inaan ku sameeyo famaa shi'ta maxaad doontay biamrika ee famaa shi'ta maxaad doontaa inaan kuu sameeyo in shi'ta haddaad doonta adbaqtu calayhim waxaan ku daboolayaa korkooda alakhshaqayni labada buurood labadan buurood ee maka ku xeran intaan soo qabto aan ku dabool faqaala alnabiyu nebiga nebi naxariis badan buu ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi bal maya arju waxaan rajaynayaa an yukhrija allah inuu ilaahay ka soo bixiya min aslaabihim dhabaradooda man yacbudu allaha cid ilaahay caabuda waxdahu keligii laa yushriku bihi shay-an waxnana aan u sharijirin yirin muttafaqun calayhi alakhshaan waa labada jabal almuxiiqaani ee ku hareeray sandi maka waalakhshab huwa aljabal alghaliib jabalka adag baa layidhaahdaa wa canhaa waa caaishee qaalad waxay tiri maa daraba rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay ma garaacin shay-an shay qadun weligii biyadihi gacantiisa kuma tumin walaa imra'atan naag ma garaacin walaa khaadiman shaqaale ilaa an yujaahida inuu dirirayo maahana fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa wamaa niila minhu lama gaarsiin xaggiisa shay-un shay qadun weli oo fa uu ka aaray min saaxibihi saaxiibkiisana ma jirin ilaa an yuntahaka in lagu xadgudba maahane shay-un shay oo min maxaarimi illaahi tacaala ilaahay maxaarimtiisa ka mid ah oo fayantaqimu lilaahi tacaala ilaahay dartii uu u aaro rawaahu muslim bxadiidkaa wariyey wa can anas qaala wuxuu yidhi kun socda maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa wa calayhi burgun nebiga korkiisana go' baa saarnaa najraaniyun najraani ah oo ay reer najraani sameeyeen khaliidu alxaashiyati derif adag leh marada derifteeda aad bay u kakanayd fa adrakahu waxaa haleelay nebiga oo ka hor yimid acraabiyun nin herbaadiye ah fajabadahu wuu ku jiiday biridaa'ihi go-iisa jabdatan jiidid shadiidatan ee daran fa nadartu waan fiiriyey ilaa safxati cuncaatiqi nebiy nebiga qoortiisa dhinaceeda safxadeedaan fiiriyey waqad afarat biha ayadoo ay raadaysay barrisay oo ay barriya ku reebtay xaashiyatu ridaa'i go-a darifteeda min shiddati jadbatihi jiiritaanku uu ku jiray darnaanteeda dartii uma kadib qaala wuxuu dhahay hirbaadiihi yaa muxamed muxamedow mur lii io amar min maali illaahi ilaahay maalkiisa wax layga siiyo alladii kaasoo cindaka agtaada ahaaday failtafata ilayhi wuu eegay nebiga fadaxika wuuna ku qoslay uma amara lahu bicaqaa'in in wax la siiyuuna markaa amray siisma ayuu faray oo dadkii ayuu yidhi wax ka siiya muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi kaannii waaba anigoo anduru eegahaya ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa oo yaxkii ka sheekaynaya nebiya nebi oo min alanbiyaa'i nebiyada ka mid ah salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi darabahu ay tumeen qowmuhu qoomkiisoo faadmowhu ay dhiijiyeen oo ay dhiig ka daadiyeen wahuwa yamsaxu dam dhiiggana uu ka tirtirayo can wajhi wejigiisa wayaquulu uuna leeyahay allaahuma qfir lii allaahuma qfir liqowmi ilaahayow qoomkayga umyalana ayagu ogeen ilaahayow iska dhaaf ma ogee muttafaqun calayhi wacan abi hurayra ana rasuul allahi qaal rasuulkii alle wuxuu yidhi laysa ashadiidu dirac lama yidhaahdo bisuracati qofka lagdanka badan inama ashadiidu dirac aladii yamliku nafsahu waa midka nafsadiisa hanan kara celinna kara cinda alqadabi xanaaqa agtiisa muttafaqun calayhi adoo caroortay weli mays celisay qofkii dhibka ku gaarsiiyeyna ma cafisay geesi baa tahay laysa shadiid shadiidka waa qofka geesigeeda diraca ah ma aha abisuruca ee bisurucati qofka legdan ka badan inama shadiidu shadiid iyo geesi iyo dirac alladii yamliku nafsahu waa midka nafsadiisa hanta cinda alqadi iyo xanaaqa agtiisa mutafaqun calayhi baabu ixtimaali aladaa dhibka oo loo dulqaata wabilaahi towfiiq allah